Thank you. maalin wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka ogaal oo xilligan oo kale idaacada kulmiye aad ka dhegaysataan waa maalnimo khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha nofembar sannadka labakun qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona shil gaari oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin uu ku jiro madaxii baanka dhexe ee berbera oo ka dhacay duleedka magaaladaasi maxkamadda gobolka banaadir oo wakhti xaadirkan dhegaysanaysa dacwad loo haysto mas-uuliyiin uu qayb ka yahay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo ciidamada kenya oo ku dagaalamay deegaano hoostaga ismaamulka gaarisa ciidamada israa'iil oo weli gudaha ugu jira cisbitaalka ugu weyn ee magaalada khaza deeqbixiyaasha galbeedka oo taageeradii maaliyadeed kala laabtay ururo carbeed kuwaas oo ay ka baqeen inay taageeraan dadka reer falastiin sidoo kale waxaad maqli doontaan shiinaha iyo maraykanka oo isku raacay in dib loo soo celiyey xiriirkii milatari ay lahaayeen qodobadaas wixii kale nugu soo korra xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ku egeysan doontaan cabdulaahi maxamed cali faradar ayaa soo saaray cabdiraxmaan kiis ayaa farsameynaya mar ogaal tabuufa maaha malay tabuuna maaha bindiya dhiile maaha mishaar afweyna maaha siyaasa muufa maaha malay tabuuna maaha bindiya dhiile maaha mishaar af masiirka ciidka hooyo wamilkaadafeenoon maryowsanola gaarin halkuu mari aqalkeeno ragu meeltayay hataayo markaa musiibaneya wamasiirka ciidka hooyo wamilkaadafeenoon wamasiirka

maantifax maaha muran iyo dagaala maaha marqabyaalad muuji maaha Спасибо,

sidaan u gaaranu waa in lalaa xisaabtamo xisaabtamo waa in lalaa xisaabtamo xisaabtamo lala xisaabtamo markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabayaa waxaa haatan maxkamadda gobolka banaadir ka soconaya iyadoona si toosa ah shaashadaha looga daawanayo dacwo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyadoona mas-uuliyiintaas dacwada loo haysto dacwadoodana haatan la dhageysanayo uu ku jiro madaxii hore ee hay-addaasi maxamed aadan jimcaale koofi oo dalka ka maqan waxaana master kofi si gaara lagu eedeynayaa uu ku kacay eh, amaba uu dib u dhigay warbixin xatooyo dadweyne iyo bixinta xoolo dadweyne isagoona eh, aan la soo wadaagin ayaa la yiri hay-adaha ay quseyso arintaasi waxaana jirta in musuq maasuqa loo haysto mas-uuliyiintan ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ay haatan u fadhiso dhageysigeeda maxkamadda gobolka banaadir waxaana gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo warbaahinta la hadleeyay ee goordhoweyd amaba si toos ah khudbad uga jeedinayay maxkamadda ee dacwada ka socoto uu sharaxayaa eedeymaha loo haysto si gaara agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed aadan koofi waxaana hadaladiis ka mid ahaa eedeysanaha koowaad maxamed anas jimcaali kofi waxaa lagu eedaynayaa qodobka laba boqol siddeetan iyo labo faqridiisa koowaad iyo faqridii saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu si ulakaca ugu kacay isla markaasna uu dib u dhigay warbixin dembi xatooyo xoolo dadweyne ah wuxuuna la soo wadaagi waayey hay-adaha ay khusayso xogta faldembiyeedka ku saabsan musuqa iyo waxistabamarinta ka dhex socday hay-adda socdaalkii jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya taas oo ay waajib ku ahayd in uu eh, ka soo warbixiyo una soo gudbiyo taas uu ka ahaa agaasimo guud ee hay-adda socdaalka jinsiyadda ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kiiskan waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhacwaa marso ilaa bishii tobanaad kow iyo labaatanka eedda loo soo jeediyey maxamed aadan jimcaali koofi eedda labaad ah ee ku xusan qodobka faqradiisa koobaad iyo saddexaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay in uusan gelin faldimbeedkaas eeda saddexaad ee eedaysanay maxamed aadan jimcaale koofi waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyey qodobka labaad faqradihiisa koowaad labaad iyo saddexaad ee sharci lambar kow soobaxa kow iyo labaatankii bishii labaad laba kun lixyo toban sharciga ka hortaga iyo laadhaqidda maalgelinta iyo maalgelinta argagixisada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad sagaalaad faqradihiisa koowaad xarafkiisa ba oo ah sifaalaha dembiga cusleeya ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed sababtoo ah wuxuu uu galay dembi hodmid sharci darro ah asiga oo hantiyey heestay bedelay qariyey daboolay raatiray isticmaalay ama xawilay lacag aad uu ku helay sifo sharci darro ah lacagtaas oo ah mid uu luunsaday kana xaday Eh, musuq maasuqayna kana musuq maasuqay dakhliga dawladda uga soo xiran jiray adeega fiisa kordhinta dalku dalkujoogga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman ka ahaa asiga oo falkaas u sameeyey si uu u qariyo faldimbiyeedka ku xusan qodobka ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhaca waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaca waa sideedii maarso labakunsideeditobankii ilaa soddonko bishii tobanaad labakunkoylabaatanka eedda ku xusan qodobka labaad faqridiisa labaad iyo saddexaad oo lala aqriyo qodobka soddon iyo sagaalaad faqridiisa koobaad xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee xafiiska xeerlaaliyaha guudaha qaranku usoo eedeeyey eedaysane maxamed aadan jimcaale kuufi maxkamaddu waxay u diiwaan gelinaysaa inuu ku jawaabay inuuna faldembiyeedkaas gelin eedaysanaha labaad cabduqaadir cilmi cali cabdul ina xabiibo cali xasan dhashay labayotobankii bishii labayotobanaad kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeeddii ku dhasha kenya ahna ahaana agaasimihii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddana maqana ah eedda koowaad ee eedaysanaha labaad eedaysane cabduqaadir cilmi cali cabdul waxaa xafiiska xeerlaalyaha guud ee qaranku ku eedaynaya qodobka xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka koowaad oo ah ka qayb qaadasho dembi iyo gudasho la-aan waajib iyo mas-uuliyad xafiis dowladeed si waafaqsan qodobka labaiyo tobanaad afartiyolixaad faqradiisa koowaad iyo qodobka konton iyo shanaad ee sharci lambar toddobayo toban ee sharciga maareynta maaliyadda guud sababtoo ah wuxuu si ulakaca uu kacay ugana qayb qaatay ficil xatooyo xoolo dadweyne iyo lunsasho iyo ku-takrifal hanti dowladeed hanti iyo dakhli dowladeed oo masuoo ilaalinteeda iyo xereynteeda mas-uul uga ahaa dowladda federaalk soomaaliya dakhligaas oo ah kan ka soo xeroon jiray adeega fiisa kordhinta dalku-jooga iyo adeega bixinta baasaboorka ee uu sargaalka idman uga ahaa hantida uu xadideeda ka qayb qaatay oo dhan milyan eh, iyo dolar asiga oo hantida uu xaday uga faa'iidaystay naftiisa kiiska waxaa dhibana ka ah qaranka soomaaliyeed goobta uu dembigu ka dhacay waa garoonka diyaaradaha taariikhda dembigu dhaca waa kowii soddonkii bishii tobanaad laba kun ilaa soddonkii bishii lixaad laba kun saddex iyo labaatanka eedda loo heystoo eedaysane cabduqaadir cilmi cali oo ku xusa qodobka oo lalaaqiyay qodobka ooaankoowaad iyo qodobada labayotobanaad afartanlixaad fikradiisa koowaad iyo qodobka konteeshanaad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud maxkamaddu waxay diiwaangelinaysaa inuu uga jawaabo eedaas in uuna gelin taasin waxaa ahayd khudbadii uu maxkamadda ka hor akhrinayay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir halkaas oo lagu dhagaysanayo dacwo loo haysto mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyadoona mas-uuliyiinta qaarkood ay ahaayeen amaba ay yihiinba kuwo horey xilal uga soo qabtay sida agaasimihii hore ee hay-adaasi maxamed aadan jimcaale koofi oo waqti xaadirkan dalka ka maqan sidaad maqleyseenna waxaa loo soo jeedinayay eedeymo dhowr ah oo ku saabsan musuq maasuq markana haddii aan horey ugu soconno qodobada kale ee barnaamijka inooga harsan caalamka weli waxaa ugu weyn arinta la xiriirta magaalada haza eh, ee eh, dhulka falastiiniyiinta halkaasi oo ciidamada yahuuddu ay weli ay ku jiraan cisbitaalka ugu weyn ee magaaladaasi ee al shifa lagu magacaabo waxaana jirta in madaxweynaha mareykanka jo baiden oo arintani ka hadleeyay uu sheegay inaysan suuragal ahayn in israa'iil lagu cadaadiyo inay dagaalka joojiso waxaana sidoo kale oo weli uu israa'iil uu ku taageersan yahay inay dagaalkaasi ay sii wado sidoo kalena kooxda xamaas ay markasta ay dadka shacabka ah ee ka dhex dagaalanto isbitaalka ayuu sheegay in ay xarun ay u tahay kooxda xamaas halkaasina ay weerar ay kasoo qaado sidaas darteedna aan lagu qasbi karin in ciidamada israael ee halkaasi ay kasoo baxaan balse wax adeena looma hayo in kooxda xamaas ee kacdoonka ah ay halkaasi ay ka dhex dagaalamayaan maba gabaad ay ka dhigtaan iyagoona war kasoo baxay goorsii horeysay ee shalay lagu sheegay in eedeymahaas mareykanka iyo israael kasoo baxay ay yihiin kuwa aanan waxba ka jirin waxaana jirta in wali uu sii kordheeyo cadaadiska ay wadamada caalamka badankood ay ku dalbanayaan in israel ay joojiso xabadda si gargaar bini-aadinimo loo gaarsiiyo dadka halkaasi ku tabaalaysan waxaana shalay markii ugu horeysay ee marinka rafax ee dhanka masar kasoo gudbay shidaalkii ugu horeeyay ee gargaara oo loogu talagalay inay adeegsadaan gawaarida hay-adda qaramada midoobey si gargaar loogu gaarsiiyo amaba loo caawiyaba dadka halkaasi ku tabaaleysan waxaana jirta in dagaalka oo ku dhowaad afartan beri soconaya ilaa ay haatan aanan wax natiijo ay ah dhanka israa'iil aysan ka gaarin sidoo kalena aysan jirin ifafaalo muujinaya in xabad joojin lagu dhawaaqi karo iyadoona madaxweynaha amaba ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo goorsii horreysa hadlaya uu sheegay inaysan marna xabadda joojin doonin ilaa iyo ay kasoo ciribtirayaan kooxa xiisaha ugu yeeray taas kuwaas uula jeedo kooxda iska caabinta ee xamaas waxaana jirta in haatan dagaalku uu sii xoogeysanayo iyadoona israel weli ay wado duqeymaha dhanka cerka ah oo ay ka geysanayso magaalada khaza kumanaan ruux ayaa ku barakacay colaadaasi kuwaas oo haatan gabaad ka dhiganaya goobo aanan ammaan ahayn waxaana goobahaasi ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada khaza oo ugu weyn yahay isbitaalka ee al-shafaal yiraahdo oo shalay gelinkii hore ay ciidamo ka tirsan israel ay gudaha u galeen waxaana jirta in halkaas ay ku sugan yihiin kumanaan ruux oo guryahoodii ku basbeelay duqeymaha dhanka cirka ee israel ay ka geysanayso marinka khaza tan iyo horaantii bishii aynu kasoo gudubnay barnaamijka ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanaya ayaad la socotaan markana haddii aan eegno deegaanada hirshabeelle waxaa si daran u saameeyey fatahaada webiga shabeelle iyadoona deegaano badan oo hoostaga ee eh, maamulka hirshabeelle ay dadku ay ka barakaceen kadib markii ay uu ku fatahay webiga shabeelle meelaha sida daran uu u saameeyey waxaa ka mid ah magaalada eh, beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo la sheegayba in dad badan ay u geeriyoodeen fatahaada webigaasi qaarkoodna ay dooni ay la qalibmatay sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga maamulka hirshabeelle ee uu sida daran u saameeyey fatahaada eh, ama saameynta adag uu ku yeeshay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle waxaa ka mid ah degmada maada ee halkaasi oo dad badan oo beeraley ah ay waqti xaadirkan ay wajahayaan nolol aada u adag kadib markii ay beerahoodii ay ku waayeen fatahaada webiga waxaa booqday halkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali gudlaawe xuseen oo sheegay in dadka ku dhaqan degmada maaday ay waqti xaadirkan ay wajahayaan nolol aada u adag waxa uu sheegay in saameyn uu ku yeeshay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle sidoo kalena waxa uu ka codsaday dadka wax waxtari kara dadkaasi in ay soo caawiyaan si gaarana dadka reer hirshabeelle uu sheegay in ay walaalahood u kacaan waxaa hadladiisa ka mid ahaa madaxweynaha hirshabeelle oy daadadkii webiga ka fatahay iyo roobabkii oo isbiirsada ay dhibaato aad u weyn ay u geysteen runtii waxaana ka jirto xaalad bini'aadannimo oo adagaa ka jirto sababtu waxay tahay dadka ku nool webiga jiinkiisa noloshoodu waxay ku tiirsanayd beerihii laba fasal ama saddex fasalee lasoo dhaafana sidaanaa fatahaada u saamaynaya mar walibay dalaga ay tacbaanna daadaa ka qaadaayey waxaa isugu darsamay iyadoo beerahoodii uu daadqaaday iyo iyagoo guryihii roobkii iyo biyihii webiga ay saameeyeen labadiba isku darsoomeen ee dadka bannaanka tuuran yihiin ayaa laga dhaxlay waxaan leenahay ilaahay ummaddan culayska ka dulqaado guud ahaanna waxaan ognahay inta webigu maro deegaanada hirshabeelle hadday beledweyne tahay hadday buuloburto tahay hadday mahaday tahay hadday jalalaq tahay hadday jowhar tahay ilaa balcad dhammaan inay saamayntaan degmadan aan ku aragnay iyo meelo kaleoo ka daran sida degmada beledweyne oo kale ay ugu daran tahay oo dhammaan dadkii wixii ay agab haysteen wix ay ku noolaayeen dhandaadka uu la tegay runtii waxaan leenaha dhibaato aad weyn waaya ilaahay ummaddan hal degdeg ha u keeno intii ku dhimatayna waxaana soo gaarayay in dad badan naftooda ay ku waayeen daadadkii inta ku dhimatayna allah u naxariistaan leenahay gaar ahaan magaalada beledweyne dad badanaa ku dhintaa la yidhi dhowr qofoodaa ku dhimatay inta ku dhimatay ilahay u naxariistaan leenahay intii ku hanti beeshana ilaahay bedel khayr ha siiyo waxaan ugu baaqayaa guud ahaan cid kastae gacan ka geysan karto dadkan webiga darfihiisa degan dhibaatada weynoo soo gaartay middii guryaha leh ee dalagii ay ku noolaayeen leh cid kastae gacan ka geysan karto inay gacan ka geysato runta waxay ku jiraan ummaddaanu xaalad adag ay ku jiraan waxaan leenahay cid kastee gacan ka geysan karto gacan ka geysato gaar ahaanna eh, ummadda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa inay qof weliba wix ay awoodo walaalkeer hal habeen hadday hoy karta inay hoyso gacan ay ka geystaanaan ugu baaqayaa eh, dowladda dhexna waxaan rajaynayaa inay iyadana gacan ka geysan doonto xaaladda ka jirto eh, hirshabeelle kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali gudlaawe xuseen oo booqday degmada maaday oo kamid ah meelaha awoosidaada ku saameeyey fatahada webiga shabeelle halkaas ayuu tegay waxaana sidaad maqlayseen uu sheegay in dadka halkaasi ku dhaqan ay tahay in gargaar deg ah lala soo gaaro dhanka haddii aan eegno somalilanna magaalada berbera duleedkeeda waxaa ka dhacay shil gaari oo khasaaro geystay waxaana shilkaasi gaari la sheegay inay ku geeriyoodeen ilaa iyo saddex ruux uu ka mid yahay maamulihii banka dhexe ee magaalada berbera waxaana jirtay in sidoo kale dadka halkaasi ku geeriyooday la sheegay in uu ku jiro ismaaciil daahir kaahin oo xaliyo ku magac dheeraa ah, iyo sidoo kale askari la socday maamulihii baanka dhexe ee shilkaasi gaari ku geeriyooday waxaana saddexdaasi ruux la sheegay in la geeyey isbitaal ku yaala degmada eh, berbera waxaana jirta in shilalka gaari ay yihiin kuwo si weyn ugu soo lalaabta deegaanada somalilan iyadoona eh, todobaadyadii iblihii aanu kasoo gudubna lasoo diiwaangeliyey in dad badan ay u geeriyoodeen shil gaari oo ka dhacay ama shilalka gaari ee ka dhacay qeybo ka mid ah eh, somalilan dhanka wararkii dibadda haddii aan dib ugu laabanana mareykanka iyo shiinaha ayaa waxa ay isku raaceen inay dib u soo celiyaan xiriirkii wanaagsanaa ay lahaayeen gaar ahaanna xiriirkii dhanka milatariga waxaana arintan ay timid kadib markii madaxweynaha shiinaha shin jinbin uu shalay booqday magaalada washington ee xarunta u ah wadankaasi ee mareykanka kulan waxa uu la qaatay madaxweynaha wadanka mareykanka jo baiden iyagoona ka wada hadlay xiriirka labada wadan ay leeyihiin sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa san francisco oo mareykan ka tirsan waxa uga qayb galeen kulan u dhexeeyey mareykanka iyo sidoo kale wadamada ee ku bahoobay dhaqaalaha basifiga asia iyagoona e, arintaasi ujeedka ugu weyn ama ujeedka ugu weyn ee kulankaasi uu ahaa sidii loo soo celi lahaa dhaqaalaha ururkaas wadamada ku bahoobay iyo mareykanka iskana kaashan lahaayeen sidii mustaqbalka loo horumarin lahaa intaas kadib waxaa kulan gaar ah yeeshay hogaamiyaasha labada wadan ee washington iyo sidoo kale beijing master jo biden iyo sidoo kale shin jinping waxaana ay si gaara ah uga wada hadleen in dib loo soo celiyo cilaaqaadkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay mareykanka iyo shiinaha lixdii sane ee ugu dambeysay ma wanaagsaneen xiriirka ka dhexeeya labadan wadan ee ku tartamaya dhaqaalaha dunida waxaana jirta tan iyo markii uu xukunka mareykanka uu qabtay jo biden ee horaantii labakuntobaniyotodobadii inuu aada usii xumaanayay xiriirka u dhexeeya labada wadan waxaana jirta in madaxweynaha shiinaha shin jinbin safarkan uu ku yimid mareykanka uu yahay kii ugu horeeyay muddo lix sano ah warbaahinta ayaa loo soo bandhigay waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynayaasha mareykanka iyo shiinaha waxaana la sheegay in ujeedka ugu weyn uu ahaa in dib loo soo celiyo xiriirkii ka dhexeeyay mareykanka iyo shiinaha gaar ahaana kan ah in laisdhaafsado xogta milatari waana kulankii ugu horeeyey ee labada hogaamiye dhex mara amaba ay yeeshaanba wax ka badan sanad master baiden waxa uu sheegay in hogaamiyaha shiinaha uu kala hadlay arinta la xiriirta sidii loo wanaajin lahaa wixii waqtigani ka dambeeya xiriirka labada wadan arintaasin uu ka aqbalay shir jaraa-id oo ay si wadajira ah ugu qabteen san francisco ayay ku sheegeen in waqtigan wixii ka dambeeya aysan dhici doonin isqabqabsi amaba muran labada wadan u dhexeeyo arrimihii u dhexeeyey sanadihii aynu kasoo gudubnay ayuu ku sheegay mister eh, biden in ay tahay mid la xaliyey sidoo kale afhayeenka aqalka golaha wakiilada ee mareykanka nancy pelosi ayaa iyadana waxa ay booqasho ay ku tagtay taiwan halkaas waxaa ka jirta in taiwan ay si weyn uga soo horjeedo amaba shiinaha inuu si weyn uga soo horjeedo xiriirka mareykanka uula leeyahay taiwan dhowr jeero hore ayay beijin ka carootay in mareykanku uu taageero u fidinayo taiwan oo shiinuhu u arko in uu yahay amaba taiwan inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda balse baiden waxa uu sheegay in dhammaanba ismariwaaga ama isfahamwaaga dhanka diblomaasiyadda ay tahay mid laga wada hadli karo wakhti kastana xal laga gaari karo waxaana arintan haddii ay hirgasho ay u muuqanaysaa mid soo wanaajin karta xiriirka ka dhexeeya beijing iyo sidoo kale washington labadan wadan war labada wadan ee ugu tunka weyn dhaqaalaha caalamka sidoo kale dhanka milatariga ayay ku tartamaan waxaana eh, markii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee mareykanka joe baiden uu isku dayay in dhan walba uu shiinaha ula dagaalamo si uu loolanka caalamka uu keligiis ugu soo haro balse arintaasi ayaa dad badan oo ka faalooda siyaasada diblomaasiyadda waxay sheegayaan inay tahay mid aan wanaagsaneyn waxaa jirta in sidoo kale labada wadan ay isku soo rogeen xayiraado dhanka dhaqaalaha ah iyadoona alaabaha ay u kala dhoofiyaan labada wadan ay canshuurta ay ku badiyeen balse madaxweyne jo baiden waqti xaadirkan waxa uu sheegayaa in arrimahaasi oo idin laga wada hadli karo sidoo kalena dib loo soo celin karo xiriirkii wanaagsanaa ee ka dhexeeyay wadamada shiinaha iyo sidoo kale ee eh, mareykanka kuwaas oo dhaqaalaha dunida u ah kuwo si si xoog leh ugu tartama idaacadda kulmihi magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waa dhegeysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegeysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadlahaya baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada waxaana wadajir maanta idinla socodsiinaya ister maxamed nuur iyo anigoo ifraah axmed xuseen ee soo dhawaada dhageystayaal xogtaa istaree dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku horumarno hay-adda maareynta musiibooyinka ee sodma ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku muujinayso digniin roobab la filayo in toddobada cishe ee soo socota ay ka da-aan gudaha soomaaliya sodma ayaana shaaca ka qaaday in roobabkani la saadaalinaya ay ka di'i doonaan dhammaan gobolada dalka isla markaana uu kala duwanaan doono xadiga roobka istare meelaha ugu badan ee lasoo calaamadeeyey waxaa ka mid ah degmooyinka gobolada gedo iyo awdal oo la filayo inay ka da-aan roobab xadigeedu aad u sarreeyo ifraaxe hay-adda ayaa sidoo kale ugu baaqday dadka shacabka inay muujiyaan feejignaan isla markaana ay qaataan digniinaha loo dirayo si looga fogaado waxyeelada ka dhalata daadadkaasi istaray haddii aan eegno hadalhaynta dhanka kale khaza gaarigii u horreeyey oo shidaal ah ayaa khaza gaaray tan iyo markii ay colaadu ka bilaabatay kaasoo ka gudbay marinka rafax ee dalka masar shidaalka ayaana waxaa loo isticmaali doonaa in lagu shubo gawaarida qaramada midoobay iyadoo aan la siin doonin isbitaalada kuwaasoo intooda badan lagu qasbay in la xiro sabab la xiriirta shidaal yiri israel ayaa muddo toddobaadyo ah een istarixanibtay waxyaabihii la keeni lahaa khaza iyada oo sheegtay in shidaalkaasi ay dhici karto in xamaas ay la wareegto waa tahay qormada dhankeyga haddii aa ku bilaabo ayaa waxa ay tahay marnabaha ka quusan wax aad si dhab ah u rabto way adag tahay in la sugo laakiin waxaa kasii daran inaad ka shalayso goorta aad aqbasho qof waxaad aqbashay wixii ay horey usoo mareen oo dhan sidaa darteed dibnaha usoo gocan hana u adeegsan goorta aad qof necbaysato wax kastoo ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwo kaa xanaajiya haddaba ha gelin niyadaada wax naceeb ah argoosiga ugu wanaagsan waa inaad horey u socotaa kuna dadaashaa inaad ku guulaysato marnaba hasin qof qanaacadaada in ay ku daawadaan adiga oo dhibaatoonaya boqolkiiba sideetan dadka way iska aamusaan xitaa kolkii ay rabaan in ay wax yiraahdaan si ay uga fogaadaan muran qof ay danaynayaan ugu dambeyntii dadka qaarkii ma rabaan in ay runta maqlaan sababtoo ah ma doonayaan in dhalantoodkooda la burburiyo qormadan waxaan ka soo xiganay caweesh beeldaaje kale qormada ugu dambeysa dhankeyga qof inuu shaqadaada kaaga fiican yahay waa laga yaabaa takhasuskaaga inuu kaaga fiican yahay waa laga yaabaa wax waliba in lagaaga fiican yahay waa laga yaabaa balse haddii uu alla ku siiyo jaanis ah inaad qur-aanka xifdido oo aad macnihiisa barato waxaad noqonaysaa qof dadka dhanka horeeya weligaa ha ka tanaasulin hamigaaga ah inaad qur-aanka xifdido duruuf walba ku jir daa walbana gaar naftaada ka dhaadhici in haddii ay xifdido qur-aanka ay dunidan ka bixi doonto ayadoo ay heshay darajo la gaari lahaa tii ugu sarraysay laakiin shahaadooyinka lacagaha gawaarida iyo guryahaba waxay ku hari doonaan godka afkiisa ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey hanka adduunyuusan ku sirin ee si hal saac oo ka mid ah waqtigaaga qur-aanka qormadani waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gasha maymuuna sheikh odawaac guud ahaana waa naga intaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waxaad dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye markana akhbaaraadka dunidu kooda ugu haweyn haddii aan dib ugu laabano ciidamada israel ayaa waxaa la sheegayaa in ay weerar ku qaadeen guriga hogaamiyaha sare ee kooxda xamaas ee ismaaciil haniya oo ku yaala magaalada qaza qoraal ay soo dhigeen barta ex oo twitter loo aqoon jiray ayay ciidamada difaaca israel waxa ay ku sheegeen inay adeegsadeen diyaarado dagaal habeenimadii arbacada si ay u duqeeyaan guriga madaxa xafiiska siyaasadda ee ururka xamaas ciidamada ayaa ku andacoonaya in guriga ismaaciil haniya loo isticmaalayay qalabka argagixisada iyo goob ay ku kulmaan madaxda sare ee ururka waxaana jirta in ilaa haatan aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin warka la xiriira ee isra-el oo sheegaysa in ay duqeysay ama ay bartilmaysatay guriga ismaaciil haniya madaxa siyaasadda ee kooxda xamaas dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay isku raaceen qaraar lagu ansixinayo xabjoojin bini-aadinimo oo ka dhaqan gasha khaza si gargaar bini-aadinimo loogu fidiyo dadka ku tabaaleysan gudaha magaalada khaza qararkan ayaa waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey usoo gudbiyay dowladda maalta iyadoona golaha ammaanku ay u codeeyeen in xabajoojintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan halkaasi looga hirgeliyo qaraarka oo sidoo kale ku baaqayay in kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta ay sii daayaan maxaabiista ayaa waxaa aada loogu adkeeyay in dhanka israael ee xabadda ay joojiso sidoo kalena xamaas ay iyadana dhankeeda ay sii deyso dadka ay ka haysato israael xabajoojinta waxa ay ku siman tahay muddada gargaarka la gaarsiinayo khaza ee wakhti yar oo kumeelgaar ahna waxaa laga codsaday in isra ay u kaadiso in gargaarkaas bani-aadinimo la gaarsiiyo halkaasi oo xabajoojintaasi ay ku dhawaaqdo waxaana jirta in dhibaatada ka taagan magaalada khaza ay tahay mid maalinba maalinta ka dambeyso sii kordhayso iyadoona la sheegayo in dadka ku dhintay oo haween iyo caruur u badan duqeymaha iyo dagaalka khaza ka soconayo ay gaarayaan ilaa iyo oo ruux boqol iyo labaatan kun oo guri ayaa la sheegay in sidoo kale ay duqeymaha israel ay ku burburiyeen in ka badan toddobaatan boqolkiiba dadkii ku noolaa khazana waxaa la sheegay inay barakaceen iyadoo si gaara ah loo tilmaamsaday cisbitaallo iyo goobo dad rayida ay gabaad ay ka dhiganayeen dhanka kalena israel ayaa waxa ay si carala uga jawaabtay qaraarkaas kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ah in xabajoojin bini aadnimo ay israel ay ku dhawaaqdo waxaana israel arrintaasi ay ku tilmaamtay in ay tahay wax aanan micno lahayn golaha ammaanka ee qaramada midoobey go-aankooda ay ku meelmariyeen qaraarka sheegaya in xabajoojintaas ama heshiis bini-aadnimoba dhinacyadu uu dhex maro ay isra-el waxa ay ku tilmaamaysaa inay tahay mid aan la aqbali karin waxaa uu codeeyay qaraarkan labaiyo toban xubnood oo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ka tirsan waxaana ka aamusay wadamada mareykanka u k iyo sidoo kale ruushka waxaana mareykanka iyo u k ay yihiin labada wadan ee sida adag ugu garab taagan isra dagaalka ay kula jirto kooxda xamaas waxaana safiirka israel u fadhiya qaramada midoobay gilad erdan uu sheegay in qaraarku uu yahay mid xaqiiqda ka fog oo aanan macno lahayn waxa uu sheegay in israel ay sii wadi doonto ku dhaqanka sharciga caalamiga ah waxa uuna dhaleeceeyey mooshinka ka dhanka ah in aan lagu xusin weerarkii xamaas ee israel ay ku qaaday todobadii bishii oktoobar aynu kasoo gudubnay dhankeeda danjiraha mareykanka u fadhiya qaramada midoobey linda thomas greenfield ayaa waxay sheegtay inay aada uga xun tahay in dhowr xubnood oo golaha ka tirsan aysan weli cambaareynin weerarkii xamaas ay ku qaaday israa-el waxay markasta ay ku doodaa in wadamada taageerada u muujinaya dadka falastiiniyiinta ay ku dhibaateysan magaalada khaza in ay yihiin kuwo kasoo horjeeda israa waxaana si adag israel ugu cambaareysaa in aysan xubnahaas aysan ka hadlin weerarkii kooxda xamaas ee ku qaaday toddobadii oktoobar ee bishii aynu kasoo gudubnay gudaha israel halkaas oo boqolaal ruuxay kooxda iska caabinta ee xamaas ay ku dishay sidoo kalena kuwo badan ay kasoo qafaalatay iyadoo israel iska indhatireyso dhowrka sano ay gumaadka waa ilaa iyo inta ku dhow siddeedanka sano ay gumaadka ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ee aan waxba galabsanin ee dhulkooda xooga uga haysato waxaana jirta in qaraarkan kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u muuqanayo mid aanan tixgelin weyn yeelan doonin maadaama si adag ay uga horyimaadeen wadamada codka veto power-ka ama diidmada qaaxan ku leh golaha ammaanka ee qaramada midoobe sida mareykanka iyo u k oo iyagu israel si eh, aada u weyn u taageera waxaana ay ku doodayaan wadamadani in israel ay xaq u leedahay inay difaacdo sidoo kalena kooxda xamaas ay u aqoonsayin inay taa koox hargagixiso israel mareykanka iyo u oo keliya ayaa kooxda xamaas u aqoonsaday inay tahay koox argagixiso waa sidoo kalena dowladda faransiiska ayaa qeyb ka ah waxaana ay sheegayaan in ay tahay in kooxda xamaas in meesha laga saaro oo keliya ay tahay arrinta xalka uu ku imaan karo waxaana haatan weli sii soconaya dagaalka ee magaalada khaza iyadoona dagaalkani uu galay maalintii afartanaad tan iyo markii ay ku dhawaaqday kooxda xamaas ee duulaanka ay ugu yeertay duufaan duufaanta aqsa kaas oo bilowday toddobadii oktoobar ee bishii aynu kasoo gudubnay waxaana tan iyo wakhtigaasi israel dhankeeda ay wadaa duqeymo joogta ah ay u geysanayso goobaha ay ku sugan yihiin dadka falastiiniinta ah halkaas oo inka badan labayo toban kun oo ruux oo shacab ah oo u badan caruur iyo haween ay ku dileen qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan soo gaarnay markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfila sidaana ilmuhu uga warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha kalemaanay daadaahe ummada qaado waa tii hore loo yiri barwaaqiyo abaarbaa isu jira bidhaano war cabdulla waxaad ka tagtay markay midi bilowda markay midi bilowda ta kale baabadaayo warsandhan waliba ku tabteena ma naliqiba ma biyihiina liqayba haraad uga bakhtiyeyna warwar mahaysiinu ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac oo tagay magaalada baydhabo wuxuu yidhi dad ku dhow nus milyan ayaa u dhammaanaya macluul waxaana dadkaasi saameeyey fatahaadda idaacadadka ka dhacay dalka aryaadaha ra'iisul wasaare ku-xigeenku wuxuu kaluu yidhi dadka biyaha qaaday oon iyo biyola'aanna waa u dhimanayaan warbow soomaalida abaar iyo aaran dhanna uma roona miyaa war wixii nolosha waxyeelaynaya kuma kala roona warkaaydadkanti tahriibeen badidhatiya doogmagale kagadoogne eh. daadagaadiyoone oomanyiinsan oh, oh, nis waafijiye wareedhaha roobku hadduu tirada ka bato eh. oo oh, biyuhu ay kala joogsan waayaan eh. wuxuu kamid mid yahay masiibooyinka ilaahay laga magan galo wareedhaha biyahaas haddii la weelayn lahaayo meelo biyo xidhannaa loo samayn lahaa wakhti dheeraa lagu noolaan lahaa wax lagu beeran kari lahaa laakiin annaga hirti iyo haraati unbay nugu samaynayaan waana doqonnimadeenna axmed dherow doogaa dhegay mayba iintaliil nagaday ina tilaado biibadankii adan roogna waar walla weynaya hadda halkaynu joognaa ma hilinba higsana waamaheeda daabe waaqlow halkaynu joognaa miyay kaa maraysaa dad aabiyasitaan baa lagu yidhi warbiyaadan horey u maqan laba kala baride kala warla langidaadgaadan humbuuskudaaleeri calaa kulli xaal ma biyihi nalliqaybaan haraaduga bakhtiyayna wardaadadkaad ku mashquusheenoo siyaasaddii waa garab marteene madaxweynihii hore buntland cabdiweli gaas wuxuu yidhi anagoo musharaya gabgabliyaashi ladagaalimiyaleya war gacanteedaan eeday miyuu mar kale yidhi warba anku reer galmudug baan hodhuusamareeb baan ku dhashay kuna barbaaray amuu yidhi war cabdiweli gooja cadde muxuu wuxuu ka yidhi warwarka waa iga dhex gasheen gaas wuxuu yidhi in mucaaradka puntland ay soo saaraan jadwal doorasho waxaa gaarsiiyey madaxweyne deni oo qaabili waayey waana nasiib darra maanta puntland inay heerkaa marayso waxaana muhiim ah in laysku imaado oo la wada hadlo war caanadaata dabadood laqaba ma ula jeedaa walaagidhii waabadhiyana dhaganangadhiya warbow puntland waxba ka garan maysaan inuu dowladda ka mas-uulae eh. cabdiweli gaasna tarihiisii lama gaarine eh. kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay warwar ma haysaan maamulkuu ssc kaatumo ciyaaraha maamul goboleedada iyo gobolka banaadir waa laga reebay warma muuse bixiba warqad soo saaray warbow magaraad jaamac baa yidhi ciyaarama dagaalka gala oo ciyaartooyda ciidamada qoray warwarka waa naga waashawaana naga dhabjisaane ciyaartooyda s s c buundo looga dhigay war isreebreebkaasi mid siyaasadeed miyaa mid ciyaareed weli ma dhicine war isreebreebkaasaan ku soo xasuustay waxaan la yaabay shir isgaarsiinta loo qabtay oo xamar ka dhaca hormuud laga reebaa la yidhi war shirka isgaarsiinta hormuud ka maqan tahay yaa loo qabtay yaase laga qabtay aryaadhaha waxaan maqli jira waa suaal laale labadeenna reerkayo weyno u ah waayeel war anina weliba dheega jiray eh. ninkayo wax siiyo yaaq waxa u diiday eh. adaalad mahowkayo hoome war mahmaayada ha ku dheelin eh. ninka geedatiriyo yaaq ka tegay waxba ma tirin baa layidhi war anna waxaan maqli jiray nin aan tali jirin haddii uu taliyo nin aan tegi jirin baa taga war maahmahadayinku kudheeloy lanquudii jirna hobwal quudiye langada jirna gadeewaleeri war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow bay ku yihi warcadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifiisi kale miya haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saaska ka joojisay miyaa hormuud weli daba joogta war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee cid kastoo u hawooto hagardaama la doonta waa inaan hor istaagno warba waynu hubnaa oo hormuud waa hilqarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay heeskiigan hormuuda ka helnay allow haddima ka ilaali warana waxaan dhihi lahaa hormuud hanatay bulshada way hormarisaa horarkiiyo cadaawaha dulmoo hagar la doona garanaya innagoon u kala harin maxaan hiilu tari weyn war anna waxaan habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa aryaadhaha warhee ma haysiin ayaantan dagaalkii al-shabaab iyo dowladdu ayaanta wuxuu ka socdaa mudug gaar ahaan shabeelow furunihi kalena qush kama dhihinoo waaba ka roogsaday waagadaanse waxaan la yaabanahay waxaa sababta loo fiirsahaayo war waxaan maqli jiray ninay ku war weli kaadheeray fartoshareediya foola dhigaasa masfaara biyaasa warbow anna waxaan maqli jiray nin dhirbaxa quudhaa tugsaday dhagayadeed maal war bashiirow adna ka tagtay haddaad dhimato geeridu mar nolosha dhaantaa war adna ka tagtay dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abid war anna maqli jiray waxaan la urin habaar laguma darsadee maa hore loo socdo war weli kaadheeray hooli adkiin huraan wala hormariye war anna maqli jiray dhowaan ku diida dheeraan ku doonay war anna waxaa maqli jiray dadkaygo israaca shabaab waa ka reen war shabaabka cabdikuus shabeellow ku ciirinaya miyaa wararta farxaanoo cabdalla birool ayaa jooga wardanjira salaad cali jaalle wuxuu yidhi shabaab hadda waa tuwaytaanoo qof kastaana dili kara nin cabdikuusku soo boodoo bixiyaha jabiyey waleekaasi dhimay buloy war waxaan maqli jiray shabaab cabdikuus balleeyey bur iyo dhagax weyn u qaatay bidhaansaday uu eryaayo inuu ba'aywaan hubaahe ninkii baqayou ku dhiiro awaarijna cayrsada waa geesi caanee cabdikuusiyo iska daaya cabaadka aryaadhaha qof dadaala waa lagu daydaahe cabdiqani samaalina waa dadaaliyey xantaan halla daba jooga joogina samigadi cabdulla waxa uu yidhi how dariiska ku dhow doorgaashow waa ku daayo ama ku diin dariska ku dhow doorgaashow waa ku daayo amba ku diin bashiirow hadda waa maqlaysaah ama ku dayo ama ku diin warba waxbaa iska shubaysaannin waxba fahmi maysaanniine ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay war bashiirow ma doorashadii lagu heshiiye buntland iyada arrimeeda xallisata war haddaadan weli maad ku dayatid maantoo kale baana madaxa nafuuran baah bowma hooyada federaalka aryaadhaha erayada ayaa warkan daldalayse wuxuu ku eg yahay lixdankii abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariistee wuxuu sheegay mabiyihii nalliqaybaan mabiyihii nalliqaybaan haraaduga bakhtiyayna hadegeysteen xubinta kalamaan oo qeybka barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya qeybii ugu dambeeyey barnaamijkana waan soo gaarnay iyada barnaamijkeena ugu dambeysay keese ayaa farsameynaya iyo kulanta dambe nabadgelyo